بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidna cilma watuqan ya kariimu ya latiif allahuma salli wasalim wabaarik waanam calaa sayidina wa xabiibina wa qurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waa darsigeennii toddobiiyo tobanaad ee kitaabkeeni matni abi shujaac ama algaayatu wataqriib mukhtasaru abi shujaac inta waa la yidhaahdaay faslun fi lijaarati kiradii baan ka bilaabaynaa insha allah kiradu waxaa la yidhaahdaa caqdun calaa manfacatin macluuma caqdun waa heshiis lagu heshiinayo calaa manfacatin macluuma waxtar la yaqaan lagu heshiinayo shay manfacadii in laga faa'iidaysto maqsuudatin biciwadin macluum maqsuudatin yacni sharciguna ogol yahay manfacadaasoo manfaco bannaan ah biciwadin macluum marka waa caqdun calaa manfacatin macluumatin maqsuudatin biciwadin macluum in heshiisku ka dhex dhaco ama ku dhaco shay manfacadii in laga faa'iidaysto manfaca waxaa la yidhaahdaa shaygan waxtarka laga helayo baa manfaca dhaha guri guri manfacadiis maxaa weeye in la dego degnaanshahaasaa manfaca la yidhaahdaa marka waxa weeye ijaaradu shay manfacadii in laga faa'idaysto manfacadaasoo inay macluum tahay oo la yaqaan guri deegaankiis waan degayaa saasoo kale maqsuuda waa inay tahay oo sharciga markii la eego manfaca sharcigu waa inuu u yaqaanaa maxkaxa ku baxa wixii xaaraanta ahaa in la kariyo si maalay biciwadin macluum ciwad iyo bedel la yaqaanahee lagu kareysanayo marka waxay leedahay waxay leedahay markaa saddex rugni haddii la uruuriyo caaqidkii labadii qof heshiinayey caaqidkii mu'ajir iyo musta'jir baa la dhahaa mu'ajir iyo musta'jir waa caaqid baa kusoo koobaysaa macquudun calayhi waa wixii lagu heshiinayey oo manfacadii iyo iyo hee iyo ujradii iyo kiradii macquudun calayhi waa manfacadii iyo ujradii macquudun calayhi baa la dhahaa iyo siiqadii habka heshiisku u dhacayey marka waa saddex isu ururayaan caaqid macquudun calayhi iyo manfaco ee waxaan siiqo caaqidku waa mukri muajirkii iyo mustajirkii muajir iyo mustajir mukrin iyo muktarinna waa la dhahaa mukrin waa kii wax kareenayey muktarinna hore u sheegna tacda kuwila sota maxaa tacda magaceed taa ku dheefle yacni ta'da cidda la socota waa cidda wax qaadanaysa soo maa macquudun calayhina waxa weeye waa wixii lagu heshiinayo ah qofna inuu manfacadii qaato qofna hee ujradii iyo kiradii qaato warka maydin dhacay iyo siiqadii shiikhuu wuxuui raximah allahu tacaala wa kullu maa shay kastoo amkana alintifaacu amkana ay suuragal tahay alintifaacu bihi in laga faa'iidaysto oo la intifaacsado maca baqaa'i caynihi ayadoo shaygu uu jirayo cayntiisa ama shaynimadiisa isagoo u jiraya saxad way bannaan tahay ijaaratuhu in la kireeyo in qudirad haddii la awoodo in la kireeyo manfacatuhu manfacadiisa haddii la awoodo wa kullu maa shay kastoo amkana suuragal taha alintifaacu in laga faa'iidaysta bihi shaygaas maca baqaaya caynihi cayntiisa iyadoo ay jirayso saxad way ansaxaysaa oo way bannaan tahay ijaaratuhu in la kiraysto idaa qudradu haddii la awoodo manfacatuhu manfacadiisa bixinteeda hee haddii la awoodayo weeyaane maxay ku ansaxaysaa biaxadi amrayni laba siyaabood midkood in loo kiraysto bimuddatin muddo in lagu kiraysto oo gurigan waxaan kaa kiraystay shan bilood waa muddo aw camalin ama shaqo in lagu kiriso la yidhaahdo maradaas inaa ii tushaayaan hee kuu qabsadayoo kuu kireystay waa shaqa ayaduna wakhti kuma xirna soo maa wakhti kuma xirna marka labadaas ma raaci karaan ama wakhti ku kirayso shayga ama hee shaqa lagu qabanayo ku kirayso bimuddatin in muddo lagu kirayso in la dhahayo gurigan laba sanaan deganaanaya waa ujro bimudda amase in lagu kiraysto bicamalin oo hee Eh, waxaan kuu kiraysta shaqadaas inaa ii qabato godka inaa ii qodo saasoo kaleeto waan kuu kiraysta wa idlaaquhaa in la fasaxo oo waxba aan lagu xidhin oo wax waqtigii aan lagu xirin takhtadii waxay keensanaysaa tacjiilal ujrati ujradii in lasoo dedejiyo ninbaa guriga ka kiraysata guriga shan bilood baa kaa kiraystay baa tiri lacagta inuu gadaal ka bixinaya inuu hadda bixinayo laba midtoona maa sheegin soomaalan sii dayn xilligii lacag bixinta aad sheegi lahayd miyaa xusteen labamada meeshood inaa hadda la bixiyo in hee in hadhow la bixin doono soo laba meesha yaal maaha shiikhu wuxuu ku yidhi haddaan la xusin xilliga baasha la bixinayo oo la iska fasaxo gurigii shan bilood baan kaa kirisay si tiraahdo asalku waxa weeye buu yidhahda hee tacjiila ujrati ujradii in lasoo dedejiyo weeyaan oo qofka guriga kireysatay haddaadan u caddayn gurigay kiradiisii in uu bil kadib bixinayo ama laba bil kadib uu bixinayo asal waxaa ah in hadda uu bixiyo ayaa asal ah waa asalkii marka in hadda la bixiyo haddaa ta asalkii hadda bixin tahayd inaa ka leex sidoo ah, kala geys waa inaa caddaysaa tiraahdaa hee waktigaas ayaa bixinaysa kirada warkaama ku dhacay waayahay ilaa an yashrida inuu shardhisto mooyaane atta'jiila dibdhigid uu dibdhiganayo marka in la dibdhigaahi shardi bay ku imaanaysaa asalku muxuu yahay marka sidaa loo kiraysaba in baasha hee in la shubo xoolaha weeye kirada ah si manfacada adnahee aad u qaadato waaya oo gurigaa shanta bilood kiraysatay anaga si la yaab leh gurigaa u kiraysanaa hebelow guriga waa kaa kireeye waa fahamta sooma bimuddatina maaha haye bicamalina maaha waxay taha la garanmayo taayo <laughs> waayaha saa oo soco marka laakiin sise eh, hadda eh, guryaha waaweyn la kiraysanaya hoteelada iyo meelaha shirkaduhu degaan iyo sidaana loo kiraystaa waxaan kaa kiraysananaa gurigan howlka ah toban sano bimuddatin soo maa ha laakiinse xaafadaha yarkaa qolqolleyda waa lasa walaa tabdulu burmayso alijaaratu kiraysigii bimowti axadilmutacaaqidayni labadii heshiiska galay midkood inuu dhinto hee kiradii ku burmayso maxaa yeelay kiradu eh, waa laazimu tarafeen weeye wa tabdulu way safasakhmaysaayo way buraysaa kiradii bitalafil cayni cayntii la kiraystay inay meesha ka baxday oo baaba'day cayntii almusta'jarati la kiraystay gurigii aa kiraysatay baaba dumayba maxaa meesha kiramiya meesha taallaba waa maya markaa ninkan shan bilood baa ku heshiisa inuu gurigay dego shanta bilood oo min konton uu ku dego laba boqol iyo konton baa ka qaada bishii saddexaadoo la maraya buu gurigii dumay maxaan leenaha yaah laba bilood waa qaata soo maa bishii saddexaad miyaa miyaa dhalata waa maya laba bilood lacagteeda hayso saddex biloodna soo celi hadduusan haddii gadaal laga bixinayana maxaan dhahaynaa labadaba lacagteeda bixisada firoon iska hayso maxaa yeelay wixii baa lumay walaa damaana wax magdhow a ah iyo qaandhow ah laguma laha calal ajiiri kii meesha kiraystay ilaa bicudwaanin ilaa heeh bicudwaanin inuu magaranaysaa gaboodfal sameeya mooyaan asagoo ku gaboodfalo ajiir marka kiradu hadday shaqo tahay in aad dharkuu tolaya iyo iyo haddii eebbo ku roonaado nin ceel kuu qodaya iyo haddii kiradu shaqo tahay la qabanayo kaa shaqada ku haya ajiir baa la dhahaa ajiir ma fahamsamaan kamarada ku talay ajiir baa la yidhaahdaa haddii waxaa la kiraynayo magaranaysaa garanaysaa guryaha wixii la halmaa yihiinna kaa guriga kiraysta maxaa loo yaqaanaa musta'jir baa la dhahaa shiikhu wuxuu ku yidhi labadaba soo uruuriyo shaygii aad u dhiibatay haddaysan gaboodfal ku samayn maxaan leenahay ma qaanbixinayaan ma dhaqaan bixinayaan wey laakiin hadday gobolful ku sameeyaan ayagu maxaan ah, leenah waa bixinaysaan xoolaheeda wakaa faslun fi ljacaalati jacaaladii jacaala waxaa la yidhaahdaa iltizaamu mutlaqi tasarufi mid tasarufkiisu furan yahay iltizaam hee mudlaq tasaruf mid inuu tasarufo oo xoolihiisa ku shaqaysto wax ku gado wax ku soo gato wax ku bixiyo miday u furan tahay inuu isku waajibiyo ciwadan macluuman bedel la yaqaan inuu bixinayo kuna bixinayo calaa camalin mucayanin camal la yaqaan aw majhuulin ama aan la aqoon waa intaas iltizaamu mudlaqi tasaruf mid tasarufkiisu hee banaan yahay oo xoolihiisa ku xamaalayn kara oo gadi kara oo wax kusoo gadan kara oo wax ku iibin kara yaa inuu isku khasbo isku waajibiya asagaa isku waajibinaya wuxuu isku waajibinayaa ciwadan macluuman ciwad la yaqaan inuu bixiyo shay inuu bixiyo isku waajibinaya muxuu ku bixinayaa calaa camalin macluumin mucayanin shaqa la yaqaan inuu ku bixiyo ama ah, mase hee majhuulin shaqada shaqa aan la aqoon macnuu maxay tahay ninbaa alaabi ka lunta mobilkayga iphontu alifka ahaa miya kan u dambeeya maxaa magaciisa iphone sixteen ma hadda maraynaa mobilkayga iphone sixteenka ahaa oo lumay qofkii ii keeno ii soo raadiyoo ii hela kun doolar baan siinayaa saasoo kale waaye marka qofka muxuu isku waajibiyey yaah kun doolar oo ciwad macluuma soo maa yuu u waajibiyuu siinayaa camal mucayana ciddii soo qabata camalka mucayanka muxuu yahay moobilkii lumay qofkii u keena camal mucayana waay soo maa wakaa ama camal aan mucayanba ahayn waaya arkaantu marka waxa weeye afar rugno weeye caaqidkii qofkii eh, warka bixinaya caaqid waa qofkii hee dhehaya waxase waxa qofkii keena waa sidaas siiqadii habkii uu dhehayey jucligii jucli waxa weeye siismadii kunkii uu yiri waa bixinaya yaa alcamal shaqada meesha taalo layska rabo afarta waa in la helaa waa in wax la bixinaya la helaa jucdiya ah. caaqid waa inuu jiraa siiqa waa inay jidhaa camal shaqa la qabanaya hee waa inay jidhaa waljacaalatu jacaaladii magaca soomaaliya lagaaga lumaya jaa'isatun way bannaantaha wahiya waxa weeye jacaaladu an yashrida inuu qofku shardisto fii raddi daallatihi baadidii ka luntay soo celinteeda ciwadan bedel inuu ku bixinayo macluuman la yaqaan ciwad macluuma la yaqaan yaqaanhee inuu ku bixinayo weeyaan ayib fa idaa raddahaa hadduu soo celiyo baadidii raadun mid soo celiyey mid un hadduu soo helo yaah mid un hadduu soo helo hee istaxaqa kaas istaxaqa wuu mutaystay daalika alciwada beddelka ayuu mutaystay almashruuda hee ee la shardistay ninkii xoolihii soo helay iphonekii nin baa la ordiyey waa kan muxuu maxaa u waajiba markaa kunkiis in farta laga saaro waa u waajiba warka ma ku dhacay yaah waka muxuu yidhi sheikhu raximahullah wahiya waxa weeye an yashada inuu shardisto wifiiradi daalatihi baadidiisi soo celinteedii ciwadan bedel inuu ku bixinayo macluuma la yaqaan faidaa raddaha hadduu soo celiyo raadu mid soo celinahaya istaxaqakaasi wuu mutaystay dalika alciwada bedelkaa wuu mutaystay almashhuud la shardistay weeyaan faslun fi lmusaaracati iyo walmukhaabarati musaaraca iyo mukhaabaro hore waxaan soo dhignay musaaqaad sooma ahayn musaaqaad muxuu ahaa isla waraabtan muxuu ahaa muxuu ku tacalluqay musaaqaadku geedaha geeda geedka timirta iyo geedka cinabka oo qura sooma ahayn inaad tidhaahdo waraabi oo ka shaqee wixii ka soo baxana intaasaa leen ama boqolley ku xisaabsan saas sooma ahayn kan hadda waxa weeye musaaracada iyo mukhaabaradu waa dalagii dhul bannaan inaad tidhaahdo qof ee ka shaqee dalag noogu beer wixii ka soo baxana aan kala qaybsanno saas oo kale marka qaacitaankeedu waxa weeye camalu lcaamili fii ardi almaaliki bibacdi maa yakhruju minha camalulcaamili kii shaqaynayay inuu ku shaqo galo oo ka shaqo bilaabo camalulcaamili hee fii ardi lmaalik ha ninkii ninkii xoolaha lahaa guri e, e, dhulkiisii inuu ka shaqa bilaabo oo shaqeeyo muxuuna ku shaqogelayaa bibacdi maa yakhruju minhaa isagoo qaadanaya wixii ka soo baxa qeyb ka mid ah waalbadruna min alcaamil halkaa markay marayso intaas waa dhan tahay lcaamili haye fii ardi almaaliki bibacdi maa yakhruju minhaa tacriifkaas musaaraca iyo mukhaabaro waa la yidhaahdaa maxay kala duwan yihiin musaaraca waxa weeye caamilkii shaqada loo diray hadduu iniinihii keeno siirkiibuu keenay musaaracay noqonaysaa ninkii dhulka lahaabaa siirka keenay mukhaabaray noqonaysaa intaasoo kala duwanta warkaama ku dhacay siir maxaa la yidhahdaa waa iniinta la beerayey mirihii la beerayey hadduu ninka caamilka hadduu la yimaado musaaraco waaye hadduu la yimaado ninkii hee booska lahaana maxaan leenahay mukhaabaro weeye marka marka albadru min alcaamil waa musaaraca albadru min almaalikna mukhaabara noqonaysaa marka labada jeerba dhul cidlaabaa ninka u dhiibta waxta dhulka muu jeedaa hee beer inintana keenso musaaracay noqoto soo maahan wixii ka soo baxa ayaan hee haaf iyo haaf kala qaadanayna kan kalena muxuu yahay beer inintanna waatan wixii ka soo baxaana intaasaan kala qaybsanana musaaraca iyo mukhaabara waa kuwa xukunkeedu shirku geli doonaa waidaa dafaca hadduu u dhiibay ilaa rajulin qof hadduu u dhiibay buu ku yiri sheikhu raximahu allahu tacaala ardan dhul buu u dhiibay liyasracaha u beero haye wa sharada wuxuuna u shardistay lahu isaga jazaaan jazaaan abaalmarin macluuman la yaqaano oo min sarcihaa ka mid ah wuxuu beeray ka mid ah haa lam arrinkaasi ma bannaana <laughs> waxaan sharxinay yaa oo aan hadda faahfaahinay ma banaana buu ku sheekhu raxima allahu tacaala inaan intaan tiraado gudhi dhulkaa mujidaa haa ninaanu awood oo u waayiye inintana keensanoo beer wixii ka soo baxan ahee aan kala qaybsanno ma banaana buu sheikhu ku yiri raximahullah ama ininta keen adigu ama hee hakeen oo musaaqaadka waxaa loo baneeyey xaaja xaajaa keentay waa fahamti soomaa tanna siyaabo kale oo loo isagoo meeshii la beerayo yah siyaabo kale oo loo dhigi karaa jidha saa darteed baahi sidaan loo qabo ma jidha wey macnuhu waa fahamtay soomaa ama musaaqaadkii waxaa loo baneeyey baahi baa taaganoo wixii geedihii baa meesha ka muuqda oo yaal tanna baahi ma jidho wey macnaha waxaa loo diiday maxaa la samaynayaa laakiinse hab la samayn karu sheekhu kuu sheega waa tan wa in akraahu hadduuba ka kireeyo dhulkii wain akraa hadduu ka kireeyo hu qofkii caamilka hadduuba ka kireeyo iyaaha dhulkiiba hadduu ka kireeyo ka warrama bidahabin dahab uu kaga kireeyo aw fidatan ama fida uu kaga kireeyo nin dhulkaa beero intaana isii aniga maxaa isiinaysaa bishii konton doolar isii ama sanadka markaa waxaaga beerita aniga ujro iyo kiraan kaa rabaa ah kun doolar inaa siisid saasoo kale marka maxay noqotay musaaraca ka baxday maxay noqotay sidii nin guri kireystay bay noqotay qof haddaa guri ka kireysatid guriga uu tukaan kiriisa ka rabta kanna saasoo kale noqota muxuu yidhi wain akraahu hadduu ka kiraysto iyaahaa akraaha hadduu ka kiraysto hu ninkii caamilkahaa ah. iyaahaa dhulkii hadduu ka kiraysto bidahabinna uga kiraysto aw fida maxay u taagan tahay dee lacag bay taagan tahay hadduu uga kiraysto aw amase sharada lahu uu u shardisto lahu kii caamilka ahaa dacaaman inuu siinayo cunto macluuman la yaqaan fii dimmatihi korkiisana uu ku leeyahay waxaa ka soo baxaya aan laga sugayn jaaza way bannaanta arinka waxaan ku yidhi niyo dhegeyso hee beertan beer aniga korkayga ah waxaa iga taqaanaa toban kiish oo gelileya ah inaan ku siiyo marka muxuu noqday dee nin la kirayste buu noqday marka way ka baxday hee musaaracya hawlaha meesha marka hadday wax ka soo baxaan iyo haddaysan wax ka soo bixin iyo haddii lagu khasaaro iyo haddii lagu faayo intaba shaqadiisa maaha markuu beero muxuu dhahayaa tobankii kiish ee aan lahayd waxay ka dhigantahay meeshii lacagtaan ku siin lahaa kirada maxaan ku siinayaa tobankiisbaa kusiinaya macnuha intaa keliya warkaa ma ku dhacay marka shardigu waxa weeye tobankiisaan bixinaya horta inuu macluum yahay la yaqaanaa labo meeshay ka soo baxayaan lama rabee waa in madaxaaga ay saaran tahay oo deen adiga ay kugu tahay warkaa ma ku dhacay ayib wakaa marka arrinkaa <clears throat> marka arrin saasuu ku bannaanaya ama inaan ninka lacag waa kiraysa meeshii oo lacaga ka qaadato ama ninku meesha uu kuu falo meesha lacagaa siin lahayd raashin la yaqaan oo adiga deen ahaan laguu leeya inaad hee ka siiso hal arrin bay musaaracda ku banaananaysaa maxay ku banaananaysaa dhulka hadduu dhul weyn ahaayo oo timir ahaa ama cinab ahaa waa fahamtay soo dhulkii cinabka ahaay oo timirta ahaa meelihii dhexda ahayoo ka bambanaanaa haddaad tidhaahdo niyo dhulkan geedahan timirta ah ee dhulkan iigu yaalla waxaa kuula waraabtamayaa inaad ku dadaashid oo dadaal ku bixisid wixii ka soo baxana hee eh? boqolkiiba intaasaan ku siinayaa sidoo kale meelaha dhexdiisa ahna hee eh? inaad beerto oo wixii ka soo baxana intaas aan ku siiyo warkaa ku dhacay marka maxaa la diidayaa musaaracadii mukhaabaradii heshiis gaara ah oo bannaanka yaal inuu noqdo laakiinse hadduu noqdo heshiis daba socda kii tii timirta iyo cinabka waa caadi kaa timirta cinabka heshiiskii weyn ah eh, kana taabic buiska noqonaya maxaa la dhahaa taabic marka hadduu heshiisku taabic yahay waa loogolyahay laakiinse hadduusan taabic ahayna meeshay aan eh, timiriya cinab ku beernayn oo meeshii ujeedku yahay in dalag la beerayo maxaa leenaha markaase eh, lama ogola sharaftaata waaweynna waa ku arki doonaa faslun fi ixyaa ilmawaati ama muwaati dhulkii aan lalahayn in la nooleeyo almuwaat waxa weye dhulka aan cidi qabsan weeye dhulka hee aan cidi qabsan oo cid sheeganaysa aysan jirin muwaat baa la yidhaahdaa alardu ardu ama almawaat marka ixyaaulmawaati dhulkii ma garanaysaa aa cidi lahayn hee in la beero weeye in la beero in in in la nooleeyaan ka wadaa in la nooleeyo weeyaan waaya marka waa ardun laa maalika laha walaa yantaficu biha axadun ardun mawaadku maxaa weeye ardun laa maalika laha cid leh ma jidho walaa yantaficu biha axadun cid ka faa'iidaysanaysana hee malaa ardun mawaad baa layidhaahdaa waa banaankaasoo kaleeto shiikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala waixyaaul mawaati dhulkii aan la kalixiyeen in qofku nooleeyo lahaadaahi jaa'izun waa mid ansaxaysa bishardayn laba shardi markii la helo dhul cidlaabe halkaa ku yaala oo cid leh aysan jirin yaah in aad yeelato laba shardi baa kaa xigtay buushih raxima allahu tacala kow an yakuuna inuu ahaado almuxyi ninka dhulka yeelanaya oo inuu noolaysto dhulka raba hee musliman qof muslima inuu yahay dhul muslin nin gaala ah waxba kuma yeelan karo kow labo wa an ma noolayn kara yacni ma noolayn karo labo wa antakuuna alardu dhulkuna waa inay tahay xuratan xur waa inay tahay xur maxaa la wadaa ay khaaliyatan min almilkiya waay wax mulkiyada waa inaysan ku jirin wax mulkiyada waa inaysan ku jirin weeyaan tii buu kuu fasiraya wuxuu yidhi lam yajri calayha dusheeda kuma dareersan milkun wax ma garanaysaa lahaanshaa oo limuslimin uu leeyahay waa faahfaahin uu ku leeyahay xuradii buu ku faahfaahinaya lam yajri calayha kuma dareersan mulkun hee milkun lahaansho limuslimin qof muslima uu uu leeyahay marka meeshan laba masalaba hal mas'alaan ka wada dhulkii dhul baa timaaday magaranaysaa kharaaba ninbaa boqol sano ka hor lahaa laakiinse hadda hee wuu kharaabay kaasi xiyaaulmadam magu samayn karaa maya marba hadduu kharaab yahay macnaheedu ma mawaad waay waa kala duwan yihiin mawaat waxa way dhul aan ciidi soo marin dhul aan hee laakiinse dhul meeshan ninbaa konton sano ka hor beer ku lahaa dadkii waa iska leedeen meeshan aslan ninkii warkalo ku lahaa baa iska le mawaad buu noqday oo kharaab buu noqday anaa noolaystay hee ma jidho wey mawaat waa dhul aan cidi lahayn waa hore iyo hadda toona weyan waa hore iyo hadda toona weeyaan waaya waaya wasifatu lixyaai marka laba shard lagaa helo qof muslimna inaad tahay buu ku yidhi shiikhu labo dhulka aan cidi kaaga horayn marka laba shard lagaa helo dhulkii inaad nooleysaa la rabaa soomaan see ku nooleynaysaa noolayn ixyaaga waxaa ka hore wax la yaqaana xajri xajri baa ka horeeya ixyaaga waxaa ka horeeya hee xajri hadda dhulka garowa ku yaal o dhan xajri weeye ma ahan ixyaa ninbaa boos qabsana meel qabsanaya wuxuu ku eeluu ku wareysanayaa eele eelahaas xajri baa loo yaqaanaa ma ahan hee ma ahan noolayn ma aha marka xajri waxa weeye dowladdaa ku siisay waqtina kuu qabatay wey xajig man wax kale maaha dowladda maxay kudhahaysaa waagii dowladuhu xooga lahaayeen niyo dhulkaas labaatan labaatanka ah muddo saddex sanaa ku noole markay xajri bay kuu sameeyeen saddex sana kadib cid kala qaadan karta wey macnuhu saddex sana eh. lakiin si xaggan layska yeeli mayo ha qoftii ama ninkii muxuu samaynayaa ciid buu dhex dhigayaa meesha muxuu dhahayaa markaa anaa ku noo anaa lahaan jiray marka xajri xajri buu sameeyey xiyaa ma samayn warka qofka muku dhacay lixyaagaasee loo sameeyaa waa kan xiyaagii wa sifatu lixyaai nooleynta dhulka la nooleynayo sifadeedu waxa weeye maa kaana fi lcaadati maa kaana wixii ahaaday filcaada sida caadada ah cimaaratan lilmuxyaa cimaaratan dhismo lilmuxyaa meeshii la nooleynaya dhismo u noqda caadada meeshaa ka jidha ama shayga waxa aad rabtid yaa waxa aad rabtid qofku muxuu markuu boos qabsanaya muxuu meesha ka rabaa inuu dego muxuu kaloo ka rabi karaa inuu beer ka samaysto muxuu kaloo ka rabi karaa inuu xere ka dhigto wada ku xaraysto eh, ku xaraysto isha xoolo soo maahayn muxuu ka dhigan karaa meel dalag uu ku beeranayo waxa aad ka doonaysid yah dhaqan ahaan wixii waa noolaysa laguu dhihi karo ayaa axyaaca buu ku yidhi sheikhu markaa aragtid guri inaad ka dhisato meeshaan gurigii dadku muxuu yaqaaneen hebel hebel markii la arko meeshii hebel meesha guri guribuu ka dhisanayaa gormaa la dhihi karaa way faahfaaheen culimmadu meesha haddaa guri ka rabtid waa in derbigeeda aa wareejisaa guriga markaad derbiga aa wareejinaysid dhaqanka meesha loo fiirinaya derbiga guriga laga dhiga hadduu yahay bulkeeti in la wareejiyo hadduu yahay dhagax in la wareejiyo hadduu yahay in markaasa la wareejiyo caleemihii ama geedka caleemihiisi wuxuu doona ahaado lakiin haddaa guri ka rabtid waa in derbigii loo wareejiyaa qayb ka midana lahee saqaf la saaraa warkaamaydin dhacay guriga saasa ixyaa meeshii guri laga reebay ixyaageedu saasuu noqdaa meeshii beer laga reebay ixyaageedu muxuu noqdaa in oodeeda aad samaysid biyaheedina aad diyaarisid waa fahan somaa dhulkii wixii kala dheeraana aad toosisid meeshaas ka qabsaday beer kuma noqonayso ixyaa kuma noqonayso maxay noqon meesha haddaad meeshii aad gurigii ka rabtid haddaad cagaf marisid ixyaa maya muxuu noqonayaa haddaan sheegay ixyaa ma muxuu noqonayaa xajri muxuu noqonayaa xajri saa u qabso meeshii guriga aa karat haddaa ee la saarto muxuu noqday xajri ee ixyaa ma noqon ixyaa see ku noqonayaa dhis wareeji wareeg nool oo derbiyo caadiya wareeji oo la dhihi kara celi ninkan derbi buu dhisay qayb ka mid a ah dabool saasaa ixyaa ama guriga ka dhex taag ah, qol la daboolay wixii la halmaala haddii kale sisaasi ka duwan hee ixyaa kuma noqonayo insha allah waan faahfaahin doonaa maa kaana waa wixii ahaaday fil caadati caadada meesha ka jidha cimaaratan lilmuxyaa hee dhisme ama noolayn lilmuxyaa shayga la nooleynaya u noqon kara marka muxyaagii dee shayga ku xiranta la nooleynayo maxaa ka rabtay guribaan ka rabay inaad wareejiso qiimada dabooshid war maxaa ka rabta beer inaad hee awoodida oodayda samaysid kadibna hee aad dhulkii la simaya aad sinto wixii kala dheeraa biyana aad u samayso warkaama ku dhacay wayajibu waxaa waajiba bedlulmaa'i biyaha in la bixiyo bialaatati sharaa'ida saddex shardi meesha shiikhu biyihii buu ka hadlayaa biyaha biyuhu saddex qaybood waaye biyo lawada leeyahay biyaha badda ku jiray biyaha webiga iyo biyo lawada leeyahay xaggan lagala hadlimayo ayaga ayagan laga hadlimayo xaggan waa fahamtay soo maa biyihii badda iyo biyihii iisheeg iyo biyihii webiga iyo biyahaan la kala xigin toga biyaha maraya iyo xaggan laga hadlimayo ayaga xagga maxaa laga hadlayaa darajada labaad oo ah ninkii ceel qortay ama ilbiyaa asagoo intuu meel qotay ilbiyaa usoo baxeen wuu yeeshay soo maahan isagaa iskale kaas hadda laga hadlayaa meeshan waxaa kaloo aan laga hadlaynin in intuu biyo soo dhaansadee berkada uu leeyaha ku shubtay saddexdan shardi ma quseeyaan warkaa ma ku dhacay yaah ayib maxay quseeyaan saddexan shardi ninkii ceel lahaa ama meel il ah oo biyaheedu isdaba marayaano markaste hee ay soo baxayaan lahaa oo milki ahaan u lahaa bay ka hadlaysaa shiikhu wuxuu ku yidhi wayajibu waxaa waajiba badlulmaai biihi in la bixiyo bialaaati sharaai saddex shardi markii laga helo biihi in la bixiyo marka bixinta biyaha la bixinayo macnaheedu maaha hee inaad tidhaahdo soo dhowaada weelashan ku isticmaala maaha macnaheedu inaad wadaantii iyo ban u saarti iyo ma garanaysaa aad ugu xidho hee ii sheeg solo lagu xidhay ujeedku saas maa bedligan la sheegaya waxa weeye ceelkii dadkiina isku banayso ayaga gudoomiyadu ha keensadaan hadday rabaan yani waxa weeye takhliya lagaa rabaa maxaa lagaa rabaa in aadan u diidine iyagu waxay siday isticmaalayaan ama waxay kusoo saaranaya ayagu ay keensadaan hadday rabaan shiikhu wuxuu ka weyejib waxa waajiba bedlulmaai biihi in la bixiyo hee bialaaa sharaa'id saddex sharti markii la helo saddex sharti maxay yihiin kow an yafdula biyuhu inay ka badan yihiin can xaajatihi baanidiisii asagay baahidisa inay biyuhu ka badan yihiin ina ceelka asagaa iska leh naftiisa baahidii u qabay beertiisa baahid wuxuu ku waraagsanayey xoolihiisa waxay u cabayeen waa inay ka badan yihiin kow wa an yaxtaaja ilayhi wa an yaxtaaja waa inuu u baahan yahay ilayhi biyihii hayruhu cid kale waa inay u baahan tahay oo maxay ugu baahan tahay linafsihi naf ahaantooda aw libahiimatihi ama hee ama noolihii xoolihii ay wateen xagga maxaa ku baxay qof kale haddii ugu baahan yahay beertiisa maxaa leenahay ee eh? khasab kuma khasbin anugu kuma hee kuma khasbin inaa beertaada kuu waraabiyo haya marka qofkan ma garanaysaa u baahanaya oo kale waa inuu ama naftiisa ugu baahan yahay biyaha amase he ama xoolihiisa ugu baahan yihiin waaya wa an yakuuna waa inuu yahay meeshaas uu qofku leeyahay biyaha laga dhaansanayo mimaa yustakhlafu wax ma garanaysaa eh, iska daba imaanaya iska leh wax iska daba imaanaya hee oo markii intii hore meesha ay ka baxdo in kale ay soo buuxinayso waa inay yihiin maxaa laga wadaa de waa ceel soo meexanaya soo maa waa ceel soo meexanaya ama hadduu eebba ku runaada he ama il kuu soconayso weyaan wa an yakuuna waa inuu yahay mimaa shay waa inuu yahay yustakhlafu bedel laga noqon karo oo la bedeli karo markii intii hore baxdaba he bedelkeed imaan karo uu ku sifafeeyey fii bi'rin ceel ah aw hee aw ceen ama il ah xaga maxaa ku baxay marka barkadaadii biyaha ku shubatay bedel miya imaan <laughs> haddii intii ku jirta laga dhuro bedel ma imaanaya waa maya weeyaan wakaa macnahoodu macnahooda hee wakaa marka dadkii ceelka ah u ogolaatay inay dhaansadaan laftooda waxaa laga rabaa beertii ceelku kugu yaalay iyo meesha ceelkaadu banaan cidla kamaadan qodane meeshii uu kugu yaala ceelku inaysan kaa baabi'inayn hadday dhowr tiro ariga kusoo sidaayaan beertii ceelku kugu dhex yeelay maxaa ku dhacaya hayeeshee xasan digaandigtay ka dhigeen soo maxaa la samaynayaa marka waa loo dhaaminayaa wakaa waa loo dhaamina waxaa la dhahaya sheekh waa idin ogolna biyahana cabtaan laakiinse hee dhaansada u dhaamiya eh, xodhihiina banaanka ku hora biyahana hee oo dhaamiyaa la dhahaya wakaa adiga ixsaankan sameynaya dusha haddii lagaa marayso mushkilo qaran maa waa dhib weeyaan faslun fi lwaqfi waqafkii xoolihii la waqfaya weeyaan xoolihii la waqfaya weeyaan waaya saddex tiir buu leeyaha waaqif qof wax waqfaya qof wax waqfaya oo dhahaya xoolahan waqafbay ii yihiin mawquuf xoolo la waqfayo oo la dhahayo xoolahan gurigani ama dugsigani waxaan soo haray mawquufun calayh cid wax lagu waqfaya inay jidho waa iska waqfay waqafkuu noqonayo kitaabkan waa waqfay ma jidho waa in la helaa hee cid loo waqfay waa in la helaa saddexaas waaqif iyo mawquuf iyo mawquufun calayhi saddexa waa in la helo weeye si waqafku he u ansaxo mid kamid ah haddii la waayo meesha waqaf ma yahay xoogaha soo celinaysaa walwaqfu waqfigu jaa'isun waa mid saxiixa oo bannaan oo ansaxaya jaaisku wuu bannaan yahay waxa laga ee wuu ansaxayaa weeye muxuu ku ansaxayaa bialaaati sharaa saddex shardi buu ku ansaxayaa kow an yakuuna waa inuu yahay waqfigu shayga aa waqfayso mimaa yuntafacu bihi wax la intifaacsanayo wax laga faa'iidaysanayo waa inuu yahay maca baqaa'i caynihi isagoo hee shaygiisa uu jirayo ha dugsigan ama gurigan waan waqfay waxaana u waqfay in carruurta wax lagu baro marka maxaa samaysay adaa waaqifa soo maah mawquufkiina meeye dugsigan qolkan mawquufu calayhiina meeye anoo ah, ku baro soo maah wakaa dugsiga qolkan waxaa u waqfay masjidkan baa u waqfay masjidka marka mawquuf caleyhi buu noqonayaa qolkanna masjidkaa loo waqfay macnaha qolkan ka faa'iideysigiisa manfacada ka soo baxda masaajidka waa loo kireynaya qolka tusaalahaan manfacada ka hubsoo waxbada yaa qaadanaya masjidkaa lagu daryeelaya marka saddex waa in la helaa shiikhu marka muxuu ku yidhi wa an yakuuna wa yakuuna waa inuu yahay mimaa shay yuntafacu bihi laga faa'iidaysanayo maca baqaaya caynihi cayntiisa isagoo hee ay jirayso shamacan shamaca la shito shamacan waxaa waa waqfay shamacan waxaa u waqfay hee masaajidkan u waqfay ma socono samci waa laga faa'iidaysanaya laakiinse hee wuu dhammaanaya dee nalkii baa la mid noqonaya nalalkan boqol nal baa soo gada nalkan masaajidkan u waqfay dayaha u waqaftay miyuu joogayaa maya wa an yakuuna waa inuu ahaadaa calaa aslin wa an yakuuna waqfigu waa inuu ku dhacaa oo loo waqfaa oo waqafka lagu aadiyaayo mawquuf caleyhi baa laga hadlayaa calaa aslin asal jooga markaa asal jooga waa in lagu waqfaa iyo wa farcin farac laa yanqadicu hee aanan go'ayn gurigan waxaa u waqfay zayd baan u waqfay iyo caruurtiisa marka zayd waa asalkii yaah carruurtan maxay noqonayaan faraciisi bay noqonayaan saasoo kale wey swarkaasoo wardhamaa ah. laakiin haddaana gurigan waxaan u waqfay hebel wiilka u dhalan doona aslin mawjuud miya horta mawjuud maa xaggaasaad diidaysaa warkaa ma ku dhacay yah sheikhu muxuu kaloo ku daray calaa aslin asal mawjuudin oo jira waa inuu waqfaa iyo wa farcin farac laa yanqaicu wataa macnaheed faahfaahin fara badan ba kusii jira hadda intaas oo beyskaas ka qabso asalkii waa in la sheegaa magaranaysaa faraciina waa in la tilmaamo wa an laa yakuuna waana inuusan ahayn cidda wax loo waqfaya fii maxduurin shay macsiya gurigan waxaa u waqfay kaniisad hiblaayo baa u waqfay <laughs> yaa wixii la halmaalay gurigan waxaa u waqfay ma garanaysaa in lagu qayilo <laughs> waa macsi ma jirto waxaas wa huwa arrinka waqfiguna calaa maa sharadal waaqifu ninkii wax waqfay wuxuu ku shardiyaysto ayuu ahaanayaa oo ah min taqdiimin soo hormarin wa ta'khiirin dibdhigid wa taswiyatin iyo wa tafdiilin kalehee kala saraysiin oo muxuu ka wadaa gurigan waxaa u waqfay caruurtayda baan u waqfay kuwa ma garanaysaa eh, kuwa wadaadada ah tusaale ahaan muxuu sameeyey taqdiim buu sameeyey soo maahan ya taqdiim ciyaalkiisa wadaado ma wada ahaa saddex qof oo wadaadaaba jira yacni waxaan waa waqfay maxay tahay gurigan asalkiisii milkiyadiisii kama bixin ee manfacadiisa ayaa hee ayaa uu waqfay oo cid kale ka wareegta wey macnuhu marka cidda u waqfaa qaadaansa manfacadii markuu dhaho ciyaalkii ciyaalkiiyo kuwa wadaadada baan u waqfay kadibna inta kale u waqfa markuu dhaho muxuu sameeyey taqdiim wadaadada buu soo hormariyey kuwii dambuu ku xijiyey ta'khiirna maxaa weeye gurigan waxaa u waqfay carruurtooda kadib haddii carruurta meesha ka baxaanna waxa u waqfay carruurta ayagu sii dhaleen waa ta'khiir maxaa kaloo meesha ku jira taswiya gurigan waxa u waqfay carruurteeda marka maxaa u siman iyagoo dhanba u siman wa waa taas man faslun fi lhibati hibadii weeye halkani waa hibadii inaad wax hibaysid hibo hibo maxaa la idhahaa tamliikun tamliikun munjizun ama munajizun weye tamliikun munajizun mutlaqun fii caynin xaala alxayaati waa intaa tamliikun munajizun mutlaqun fii caynin xaalal xayaati tamliikun waa in milkisiin qof inaa shay milkisiisid milkisiintaasoo munajisun fulaysa oo wax shardiga aan lagu xidhin isbuuca dambaan kuu hibeynaya aan la dhihin waan kuu hibeeye la yidhaahdo oo warka la jaro munjis fulaysa hadda haye mutlaqun oo sii daysan oo waxba aan lagu xidhin <coughs> haye fii caynin shay la hibeenayo milkiyadaas maxaa weeye shay la hibeenayo xaalal xayaati qofkan uu hibeenayo inta uu nool yahay xagga maxaa ku baxay markuu dhinto dee markuu dhinto markuu dhinto wuxuu hibeeyey dee wasiya noqonaysaa soo maaha ya markuu dhaho hebel hebel inta hala siiyo isna aakhiru aaday kii markuu dhinto kii baa soo maahan wasiyay noqotay ma noqon hee ma noqon iba ma noqon weeyaan waa kaa macno haye mar hore fiicaynanku yidhi maxaa ku baxay manfacadii shaygii manfacadiisi baan hebel si markaa maxay noqonaysaa shaygii manfacadiis haddaad bixisid oo si joogtaa u bixisid maxay noqotay waqafkii bay noqotay maxay noqotay waqafku muxuu ahaa shayga manfacadiisa inaad bixisid sooma ahayn marka si joogtaana u bixisid waqaf bay noqotay saa la soco mulaq maxaa weeye mulaq si sii daysan shayga gurigan manfacadiisi baa bixisay laakiin si mutlaqa maahee wakti baad bixisay maxay noqotay waa caariye oo kala de maxay noqonaysaa caariyo oo maanta gurigaan iyo manfacadiisa ka faa'iidayso muddo laba bilooda soo manfacadii sheeg maadan bixin ha caariya noqota marka erayada meesha yaalla mid kasta waxbuu meesha ka saarayaa inaa aduu maskaxan si fican u qabataa oo lafa gurtaa oo aad hee isku aadisaa bahasha wa kullu maa shay kasta oo jaaza ay saxa weye ee saxiix tahay ay bannaan tahay baycuhu in hee in la iibiyo jaazida way bannaan tahay hibatuhu in in la hibeeyo cid la siiyana way bannaan tahay waay walaa talzamu walaa talzamu ma laazimayso ma waajibayso wey alhibatu hibadii ma guntamayso ilaa bilqabdi in hee lala wareega mooyaane ha mobilkan baan kuu hibeeyey markaan leedahay inta aad hibaysay waan kuu hibeeyey keliya hee qofka ku qaadan mayee muxuu ku qaadanayaa ilaa bilqabd inuu la wareego markuu la wareegaba hibadii magaranaysaa ee dhammaystiranta inta ka horeysa hibadu hee ma fulin weeyaan waidaa qabadahaa hadduu la wareego almawhuubu kii loo hibeeyey hadduu la wareego yaa xagga saddex rugni bay lahaanaysaa waahib oo caaqidkiiya mawhuub kii loo hibeynaya iyo siiqadii weeyaan intaasay lahaanaysaa marka waidaa qabadahaa hadduu la wareega almawhuubu lahu kii wax loo hibeenaya hadduu la wareego mahuublahi weyaane lam yakun uma ahaan uma aha lilwaahibi kii wax bixinayey an yarjica inuu la soo laabta fiihaa shaygu i hibeeyey inuu la soo laabto hee ma bannaana weeyaan ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane waalidan waalid inuu yahay mooyaane waalidka loo ogolya waalidka wuxuu wiilkiisa si yidhaahdo kuu hibeeye qaado muxuu dhihi karaa soo celi soo celi sheikh <laughs> soo celi mobilkiisi buu ku siiyey ku hibeeyey yuusuf muxuu dhahayaa hadda hadduu kaa dareema hawl muxuu dhahayaa iisoo celi mobilkayga <laughs> kuma siina iisoo celi mobilka soo jeedid marka e, waidaa qabadaha almawhuubu lahu lam yakun maahan ilwaahibi kii waxibeeyey an yarjac inuu ka laabta fiiha hibadii ilaa an yakuuna waalidan inuu waalid yahay mooyaane xagga masaalo cusub baa ku jira waidaa acmara hadduu cumri ku xiro hadduu shayga cumri ku xiro wayda acmara hadduu cumri ku xiro shay-an shayga hadduu cumro ku xiro aw arqabahu ama cumru ku xiro iska dha iyadana kaana shaygii waxaa iska leh lilmucmari kii cimrigiisa lagu xiray aw lilmurqaba ama kii hee ee cumrigiisa lagu xiray baa iska leh iyo waliwaraatatihi waraatadiisii min bacdiaasa ka dambaysay masalada waxa dhaca masala alcumra waruqba baa la dhaca masalo weeye masalatul hiye waruqba cumra waxa weeye inuu ku dhaho acmartuka haadihi daar acmartuka hee haadihi daar waxa weeye daartan baan ku siiyey intaan nooshahay ruqbaana maxay tahay arqabtuka haadihi daar daartan baan hee ku siiyey intaan nooshahay weeye macnuhu waxa weeye daartan ayaan ku siiyey oo ku hibeeyey inta aan nooshahay maxaa ka tahay haddaad ma iga hor ana ii soo laabanaysaa haddaan kaa hor dhintana hayso saas wey macnuhu oo adaa lahaanaya cumraa waruqba baa la dhahaa warkaa ma ku dhacay yah haddaa ii hor dhimata hee hayso haddaan kaa hor dhintana hee ii soo celina qaadanaya taas marka hadduu qofku saa u bixiyo bahasha hee horta bahasha ka tagtay saas bahasha ku baxda yaase qaadanaya kaana lilmucmari kii cumrigiisa lagu xiray mucmarku waa taa muqrab murqab maxaa laga wadaa arugba ah, waxaa laga wadaa raqiib sukon raqiib raqiib maxaa weeye ilaalin qof in la hore soo maahan raqiib rugba waxaa laga wadaa yarqabu kullun minhumaa xayaata alaakhari qof kasta wuxuu sugayaa weytin buu ku jiraa waay qof kasta muxuu weytin ugu jiraa <laughs> yaa xayaatan <laughs> qof kasta wuxuu sugayaa xayaatal aakhari buu sugayaa kii kale noloshiisi buu sugaya wuxuu leeyaa hadduu dhintana ana i haraysaa hadduu dhintana hee hadduusan dhimanna hee isaga qaadani saas wey macnuhu waa marka raqbadu waa saas macnaheedu kullu minhumaa yarqubu mowta saaxibihi saas way macnuu raqbadu kullu minhumaa hee yarqubu mowta saaxibihi yaa iska lilmucmari iyo aw lilmurqay baa iska leh weli warasatihi ciddii hee kasii dhaxasho oo min bacdi ka dambaysa ayaa iskale faslun filuqadati fi luqadati baadidii wey baadidii alluqada waa baadidii waaya baadidii wey miyaan boode soo sax maa luqada luqada maxaa la yidhaha waa maa daaca min maalikihi bisuquutin aw gaflatin aw naxwihimaa maa daaca min maalikihi kii lahaa xoolihii ka luma kii lahaa see oga lumeen suquud ina ka dhaceen aw gaflatan ama si halmaana woo oga tegey waa ka lumeen labada jeer maa daaca min maalikihi hee bisuquudin min gaflatin aw naxwihimaa weeye haddii wixii laga xado fiiri xaggaa fiiri maa daaca min maalikii ka lumay bisuquudin oga lumay inay dhaceen xagga maxaa ku luqada maay muxuu noqonayaa muxuu noqonayaa qas buu noqonayaa soo maa haddii ma garanaysaa ee ka lumeyn oo laakiinse kama dhicine gurigiis baa loo soo dhacay oo ma garanaysaa xoolihiis baa la qaatay xoolihiis sariiqay noqotay marka erayada fiqigu adeegsanayo way kala gurayaan axkaamtay kala gurayaan waaya idaa waidaa wajada hadduu helo qofkii luqadatan hadduu helo luqada hadduu baadi hadduu helo fi mawaatin dhul aan la kala xigin aduu keeno mawaat soo sheegna soo mawaat waxaa weeye dhulkii cid la aysan jirin waay dhulka xortaa waay hadduu ka helo aw ariiqin ama waddo uu ka helo maxaa la mid ah masaajid hadduu ka helo ama madrase ka helo iyaguna soo gelayaan falahu wuxuu xaq u leeyahay akhduhaa inuu qaado inuu qaado oo dee gacanta kudhigo la tago oo meesha ka qaado amase tarkuha inuu meesha oga tago oo aan looba raacanba aan waxba laga weydiin wuuna ka qaadi karaa wuuna hee ka tegi karaa wa akhduhaa inuu meesha ka qaado baadidaas ayaa awlaa ka fiican min tarkaa inuu ka tago goorma in kaana hadduu yahay huwa isagoo calaa fiqatin mid ishuba min alqiyaami inuu ka soo bixi kara biha waajibaadkeeda <laughs> hadduu isleeyahay kugu bixi mayso yaa boqolkii doolar hadduu silayaha kugu bixi mayso cuni maysid wiiskubaa soomaahan inuu qadaa fiican haddii uu isleeyahay armay kugu baxdaana yaa oo naftiis oga baqayna inuu ka tagaa fiican waidaa akhadahaa hadduu qaado ka warama waidaa akhadahaa hadduu qaadase wuuba qaaday sooma hadduu ka tegay tekeba tegaya waxba loo raacan mayo hadduu qaaday ka warama wajaba calayhi waxaa waajib ku noqonaysa sunno inay tahaa ugu badane waxaa waajib ku noqonaysa buu ku yidhi an yacrifa inuu horta aqoonsado inuu aqoonsado muxuu aqoonsanayaa sittata ashyaa lix arrimood oo sheegaa lumay ku saabsan inuu aqoonsado ayaa hee waajiba buu ku yidhi inay sunno tahay baa wacan aha weelka baadidu ku jidho weelka baadidu ku jidho wa cifaasaha weelka waxa ku daboolan culamada qaar baa daboola ku fasiray wixii ku daboolnaa weelka waxay kaloo noqon kartaa weelka laftigiisabay noqon kartaa marka wicaa iyo cifaas waa isku macna culamaa tir oo weelka laftigiisii amase culimo kale maxay tidhahday weelkii maaha wixii ku daboolnaa shayga warkaa ma ku dhacay wawikaa ahaa ningaxeedii yacni xadhiggii afa kaga xirnaa wa jinsahaa jinsiga ee ahayd dahab iyo fida kay ahayd wa cadadahaa tiradeedii shan boqol lix boqol toba boqol waxay ahayd wa wasnaha waxa la miisaamaya hadday tahay miisaankeedii lixda arrimood inuu qabta ayaa laga rabaa lixda arrimood qabtay yaah ayib wayaxfadaha inuu ku xifdiyo ayaa la rabaa fii xirsi milihaa iyadoo kale meelaha lagu xifdiyo inuu ku xifdiyaa la rabaa eeg geel xaggee lagu xifdiyaa xeryahooda lacagta xaggee lagu xifdiyaa lacagta yah khasnadaa khasnad khasnadaa lagu xifdiyaa soo maahan khasnada ku xifdiyo marka shay kasta meel lagu xifdiyuu leeyahay soo maah meesha lagu xifdiya inu ku xifdiyaa shaygii neef ariga soo hela waa inuu ku xifdiyaa hee arigiis inuu ku daraa yani meesha arigiisa ku jireen oo kaleeto wayax ah, marka xirsumithli baa la dhaa xirsumithli xirsum waxa weeye shay kasta meel u qalanta ayuu leeyahay oo la dhigo wayaxfada ah, ku xifdiyo fii xirsi miliha miliha iyadoo kale meesha lagu xifdiya inuu ku xifdiya waayo uma kadibna idaa araada intaas waa xifdigii uma kadibna idaa araadda hadduu doono tamallukaha shayga inuu yeesho baa'idii buu soo qaaday hadduu damaco inuu yeesho yidhaahdo waa yeelanaya yaa hee saa ku yeelan mayee carafahaa wuxuu yaboohinayaa soo garamaysaan wuxuu yaboohinayaa sanatan hal sanuu yaboohinaya yaboohin waxaa weeye inuu yidhaahdo war alaabtaasaa la hayaa alaabta tilmaamay mawdu sheegayo lacag baa la hayaa dhahayaa haddii lacagtaa tusaalaaan tudho lacag waxaan hayaa shan boqola ya hadduu faahfaahayn aan loo bahayn u sheego kadibna qolo kale ay qaadato waa inuu magdhabaa inaa saga xoolihii khasaariyey muxuu hiri sheekhu markaa qofka hadduu inuu shaygii milkiye uu doonayo carafaha sanad sanad buu yaboohinaya xagee ka yaboohinaya calaa abwaabilmasaajidi masaajida iridadooda masaajidka la soo geli mayo neef baan hayaa intuu masaajidka la istaago lama ogola masaajid irdaha irduhu magaranaysaa la istaagaya muxuu kaloo loo istaagaya wa filmawdici iyo meeshiibuu ka yaboohinayaa alladii meeshaasoo wajadahaa fiihi uu ka dhex helay baayada uu ka dhex helay suuqa intiidu ka helay suuqa intiidu ka yaboohinaya suuqagii iyo meel dadka isugu imaanayeen fadhiyada fadhiisan jireen iyo meelahaasu ka yaboohinaya weeyaan warkaama ku dhacay yaa sanad buu yaboohinayaa afar iyo afar leel afar xeer bay maraysaa yawooyintiisu isbuuca koowaad maalin walba labada gelin buu yawooyinaya gelinka hore gelinka dambe habeenku ma jiro gelinka hore gelinka dambe isbuuc markuu dhammaado laba isbuuc wuxuu yawoohinayaa maalin kasta hal mar warkaa ma ku dhacay yaah waa darajada labaad marka laba isbuuc dhammaato toddoba isbuucoo ku xiga isbuuciiba mar buu yawoohinayaa warkaa ma ku dhacay isteebka afraad markii la gaaro fii kulli shahrin maratan buu yaboohinayaa intaa markii sanadku dhammaado waxaan leenahay markaa hee maxaan leenahay waa tan waxaan dhihi lahayn fa in lam yajidha hadduusan helin saaxiibhaa kii lahaa hadduusan helin kaana lahu wuxuu xaq u yeeshay an yatamallakaha inuu asagu hantiyo saasa ku hantin mayee bishardi damaani shardi ah inuu hee damaanad qaadayo hadhow ciddii al hadda timaado neefkii markuu sanad yaboohinayey wuxuu leeyahay waan yeeshay neefkii waa inuu ku dhawaaqaa inuu yawahii keliya ku hee ku milkilmaya waa inuu caddeeyaa inuu hee milkiyey mallaktu haadihi waa inu yidhahda sheegan waa milkiyey warkaama ku dhacay yaah waa inuu milkiyaa waaya kadibna markuu milkiyey neefkii adduu dhintay tusaale ahaan markuu milkiyey kadib nin tilmaamihii sheeganayaaba yimi cabdixakiin yaa yimi nin tilmaamiba hee sheeganaya maxaan leenahay u qaandhab ha damaan weye bixi waa milkiye keliya xoole ku yeelna mxi maa yeelanaysa waay bisharti damaan wey macnaheedu waay waluqadatu baadidu calaa arbacati adrubin afar nooc waayo baadidu intaasaa dhamaynana luqadadu maxay tahay afar midkood waayo axaduha koowaadi maa yabqaa wixii waa maa yabqaa wax jiri kara cala damaami dawaami weligiis wax shay weligiis ka jiri kara ka dahabi walfidati fidadiiyo dahabkii fa haadaa xukmuhu kaas waa xukunkiisa xukunkaa soo sheegana hadda kaasaa qaadanaya inuu yaboohiyo sanad hadduu sanadkii waayo inuu milkiyo ciddii hadda usoo baxdana hee inuu siiyo ciddeedii soo maa waa kaa wathaani arrinka labaadna maalaa yabqaa waxaan sii jiri karin weeye waxaan sii jiri karinba ka acaami ruabi sidii ka acaami aruabi sidii cuntadii qoyneed oo kaleeto kiish hadduu eebba ku ronaada hee kiish moosa weye kiish moosa laba boqoloo doollar saaran kiish moosa soo maa buu waddo ka helay kaasoo kale wey muxuu samaynayaa fa yafcalu wuxuu samaynayaa maa fiihi almaslaxatu wixii danta ugu jidho ha wixii danta ugu jidho oo ah min baycihi inuu gado wa xifdi amanihi xoolihiina uu hayo lacagtii uu hayo aw tajfiifihi ama hee uu qallajiyo haddii qalnin u geli karo wa uu ku hayo warkaa yaah ma boode cafwan maa shay laa yabqa ka acaamin rudabi soomaayan fa huwa mukhayaran wuxuu kala dooranayaa bayna aklihi inuu asagu cuno wixiiba isdhaafiyo wa qurmihi kadibna hee uu magdhabo kharashkeedii uu bixiyo amase baycihii inuu gado isdhaafiyo ila markasta ma hayn kara miyuu hayn karaa kiish mooso saddex beer hadduu yaal waa ka kac marka inuu asagu isticmaalo oo xoolaheedii meel dhigo ama inuu beeca geeyo suuqa geeyo hee xoolaheedii waxifdi waxifdi amaniyi wey wethaalid kananka saddexaad waxa weeye maa yabqaa wixii joogi kara laakiin iskama joogi karee bicilaajin la tacaalid buu ku joogi in lala tacaalo la dadaalo oo juhdi la bixiyo buu ku joogi karaa ka rudabi sidii timirtii rudabka ahayd oo kaleeto timirtii rudabka ahayd ma joogi kadho laakiinse maxaa ku joogi kartaa in qoraxda la dhigo la qalajiyo saa bay ku joogi kartaa marka maa fiihi lmaslaxatu wixii dantu ugu jidho min beecihi wa xifdi tamanihi ah amasehe tajfiifihi wa xifdihi ah warka ama ku dhacay wa raabicu arrinka afraade maa shay weeye yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin nafaqa u baahan shaygii baayaduu soo helay nafaquwa u baahan yahayba waa noole kal xayawaani sida xayawaanka oo kale neef riya haddaad soo heshid maxay u baahan tahay dee waraabiya waxay maxaa samaynaysaa marka ayadana wa darbaani neefkaa noole waa laba qaybood xayawaanun xayawaan laa yamtanicu binafsihi naftiisa isku difaaci karin aan isdifaaci karin laa yamtanicu binafsihi aan isdifaaci karin waay neef aryaa ka soo baadiye cidlaah miyuu isdifaaci karaa dabacadaa kala tuuraysaba soo maa kaasoo kale fa huwa mukhayarun waxaa kala doronsiinayaa bayna aklihi hee inuu asagoo qasho oo cuno wa qurmi amanihi xoolihii lacagteedana uu bixiyo oo lacagteeda uu maqdhabo markii loo yimaado waa fahamta soo iyo aw tarkihii ay tarkil akli inuusan cunin asaguusan qalan muxuu samaynayaa watatawuci inuu ku sadaqaysto bil infaaqi calayhi inuu nafaqeeyeen xoolihii neefkii neefkii inuusan cunin laakiinse hee nafaqa asagu siiyo biyo siiyo caw siiyo tatawucna ee ka tahay oo hee uusan xoolo ku dallacanayn warkama ku dhacay aw amase beycihii inuu isgalo oo suuqa geeyo wa xifdi thamanihi lacagteedana hee uu hayo weeyaan intaan midkood kala dooro buu sheikhu ku yidhi raxima allahu tacaala neefkii aan isagu isdifaaci karin intaa midkood waay wa xayawaanan iyo xayawaan weeye labada qaybood qaybta labaad xayawaankaasoo yamtanacu binafsihi isdifaaci kara haddii baadiye laga helo isdifaaci kara xayawaankii marka isdifaaci karay labaa loo qaybanaya fa in wajadahu fi saxraa'i hadduu baadiicdaa laga soo helay tarakahu faruu ka qaadaya faruu hee ka qaadaya marka faruhu ka qaadaya waxaa laga wadaa yacni inuu milkiye u qaadi warkaa ma ku dhacay inuu milkiye hee u qaadi mayo muxuu u qaadi karaa inuu xifdinayo wuu qaadi karaa oo uusoo kaxayn karaa oo neefkaasaan arkayo waxaan usoo kaxeeya inaan xifdiyo lakiinse uma soo qaadi karta hee biniyad ah inaad milkinaysa ha usoo qaadin tarakahu macnah waa sidaas wa in wajadahu hadduuse helo fil xadari hadduu helo xadarkii meel la degan yahay baadiyada degan yahay la iska agdhow yahay buu ka helay yaa fa huwa isagu mukhayanan waxaa kala dooransiinayaa xayawaankan imtinaaca binafsihi samayn karaa bayna alashyaai halaai ashyaadii aal saddexda ahayd baa la dooransiinayaa fiihi xayawaankan imtinaacu nafsiga ku jira oo ah inuu asagu iska qasho oo kaleeto xoolihiisa qaandhabo amase hee uu iska hayo oo quudiyo oo garanaysaa xisaabtiisa asagoo ku socoto amase hee inuu iibiyo saddexdaa midkood bay noqonaysaa bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin